bsmi llahi raxman raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul mualifu raximah llahu tacaala wcan abi saciidin alkhudri radi allahu canh ana اnabiya sal lla lay wasalam qaal alardu dhulkii kulluhaa dhammaanteed masjidun waa masaajid waa meel lagu tukan karo wey oo salaada ku asaxayso ila almaqbarata xabaalihii mooyaane walxamaama iyo meesha lagu qabaysto rawah waxaa wariyey atirmidi baa wariyey walahu waxaa u sugnaaday buu yihi xaafidku xadiidka waxaa u sugnaaday cilatun cilad baa u sugnaaday cudur baa ku jira way macnaha xadiidka tirmidi baa wariyey kadalika waxaa la wariyey alimaam shaafici abu dawuud ibnu maaja axmed darimi xaakim iyo bayhaqi cilada waxaa fiku ku sheegaya xadiidkana waxa weeye waxaa laysku khilaafsan yahay xadiidka wasligiisa iyo irsaalkiisa xadiidku ma mawsuul ba mise waa mursal inuu mawquuf yahay waxaan ujeedaa inuu mursal yahay ayaa waxaa rajaxay alimaamu tirmidi iyo daara qutni iyo nawowi iyo keyrkood laakiin ashaykh alalbani caleyh raxmat ullah baxsi qiimo badan oo uu ku leeyahay kitaabkiisa saxiix abi daawuudka ee asalka ah ayuu kaga jawaabay ciladaasi uu xaafidku halkan ku sheegay wuxuuna caddeeyey in ruwaadda xadiidka wariyey isagoo mawsuul ah ay ka badan yihiin kana rajaxan yihiin kuwa wariyey isagoo mursal ah ariiq kaleeto oo ciladaa ka fayowna wuuba keenay saxiixu abi daawuudkaad ku laaban kartaan mudaliska labaad safxada saddex boqol iyo sagaashan iyo afar midka asalka ee mutawalkaawe saas daraaddeed baa xadiidka uu saxiixiyey waxa uuna ka guuriyey inay saxiixiyeen alxaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu khusayma saxiixiyey ibnu xibbaan waxaa kaloo xadiidka xoojiyey ibnu xasmi ibnu daqiiq ilciid ibnu turkumani sheekh islaam ibnu taymiya caleh raxmatullah isaguna wuxuu yidhi asaaniiduhu jayida xadiidka asaaniiddiisu waa fiican tahay waman takallama fiihi fama stawfaa turuqahu yidhi ciddii xadiidkan wax ka sheegtay duruqda xadiidkuunan isu keenin ee qaar ka mida unbuu dul istaagay buu leeyahay sheekhulislaam ibnu taymiya caleh raxmatullah xadidku marka waa sugan yahy xaafidku meeshan ku sheegayna waa cillo laga jawaabay oo xadiidka aan dhib u geysanayn saxadiis xadiidku wuxuu faa'iideeyey dhulka oo dhan in lagu tukan karo markii laga soo reebo xabaalaha iyo xamaamka xamaamka waa meesha lagu qabaystay dabcan way kala jiri jirtay waxaa kala jira maraaxiidda oo meesha lagu saxarada iyo kaayida lagu guta isbulaha ah iyo xamaamku way kala yihin xamaamka waa meesha qabays besa loogu talagalay taasaa xamaam la yidhahda ayb ama meelaha musqulaha ah ayaga maraaxiid baa la yidhahdaa magacyo kale leeyihi labadaasi inaan lagu tukan karaynin buu xadiidku sheegay ayb xadiidkan ka dambeeyana wax kaluu ku dari doonaa alimaam ibnu xasmi caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay axaadiiu nahyi can isalaati fi lmaqbarati mutawaatira axaadiista ku soo aroortay inaan xabaalaha lagu tukan karin waa mutawaatir laa yadfacu axadan tarkuhabu ruuxna uma bannaana axaadiistaa inuu ka tago oo uu xabaalaha ku tukado ibnu qayimna wuxuu leeyahay cilada markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay tacdiimu alqubuur acdamu makaayid shayطaan alatii kaada biha akar annaasi wmaa najaa minha ila man lam yurid illaahu lahu lfitna buuri yacni waxa weeyaan qubuurtoo la weyneeyo oo cibaado lala aado waa xeeladaha shaydaanka kuwa ugu waaweyn uu dadka ku siray badankood wax ka badbaadayna waa yaryahay ilaa cid ilaahi subxaana wa tacaala uusan fitno la doonin mooye halkaa wuxuu tilmaamayaa lqayim caleyh raxmat ullah cilada loo diiday qubuurta in lagu tukadaayey in ay tahay min baabi saddi daraa'ic waxaa laga hortegaya oo meesha la awdayaa wax ka dhalan kara oo ah qubuurta lagu tukanayo salaada la aadayo inay keeni karto in shirki ay dadka gaadhsiiso ficlan sida afarkii cabdullahi bni cabaas ku sugan fii saxiixi albukhaari wa kayrihi bini aadamka inxiraafkiisii uu ariiqa tawxiidka ka leexdo oo shirki u leexdo sababtiisa waxay ahayd ee ugu horreysay wakhtigii nebi nuux calayhi salaam waxay ahayd alguluwu fi saalixiin dadka dhintay saalixiinta ee qubuurta ku jira oo lagu xadgudbay bini aadamba shirkii wixii sabab ugu noqday kaasuu ah taasaa keentay marka inuu nebigu sal ly wasalam qubuurta la diidoo la yidhaahda yaan lagu tukanin saas way macnaha waana u tegi doonaa xadiiska kale inuu soo socdo cilladu waa taa marka waa sadu daraa'ico qubuurta dadka ku jira haddii qubuurta lagu tukado marka dambe dadka waxay gaadhi doonaan inay dadka ku jira wax weydiistaan oy caabudaan oy moodaan inay wax hayaan oo dhib iyo dheef u hayaan waana tan dhacday wey man taasaa marka laga hortagayablman shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah isaguna wuxuu leeyahay culimmadu markay masaladan ka hadlayaan hadalkooda guud ahaantiisu wuxuu kutusayaa ama hal qabri ha noqdo ama qubuur badan ha ahaato kulli inaan lagu tukan karaynin nahyiguna waa ka wada dhexeeyaa buu leeyahay keliya waxaa laga soo reebay salaada e, janaazada buu leeyahay macnaha waana u tegi doonaa shala xadiiska dambaan kaga hadli doonaa xadiidkani wuxuu khasisayaa xadiidkii jaabiren soo marnay jucilat liya alardu masjidan wa eh, tahuuran soomaha dhulkoo dhan waxaa la iga dhigay meelaan ku tukan karo xadiikaasi waa caam sooma waxaa kana khasisayoo wuxuu ka soo reebay ila almaqbara walxamaam labadaa iyaga laguma tukan karayo maqbarada garanna cilada loo diiday laakiin xamaamka maxaa loo diiday xamaamka waxaa loo diiday bay leeyihiin laba ciladood midkood ama waa madinatu nijaasa waa meel la malaynayo inay nijaaso tahay u badanta ama ma ahe waxay leeyihiin waxaa dhici karta inay tahay likownihi beyta shayaan waa guri shayaan degany sidaasuuna rajaxaya shekh islam ibnu taymiya aleyh raxmatullah cillada loo reebay inay tahay meel shaydaan degan yahay w leanna shayaaiintu meelaha yani waxa wey wasakhda iyo meelaha dadku isku qaawiye iyo musqulaha iyo qashinqubka iyo meelahaasay degan yihin maadaama shayaaiin ay degan tahay meesha salaad marka lalama aado ciladaasay u badinayaan inay tahay waxayna uga qiyaas qaadanayaan wax kasta oo baabkaas saasman oo maalan meel kasta oo sawirro yaallaan ama ilaahay keyrkii lagu caabudo ama wasakho shayaadiintu joogto ayaa la karaahaystaa salaadooda iley alimaam nawowi caleh raxmatullahi wuxuu leeyahay alsalaatu fii ma'wa shayaaiini makruuhun bilitifaaq meelaha shayaaiintu u hoydaan salaadda in lagu tukadayo waa makruuh waana laisla ogolyaha masaladaasi macna sidaas daraaddeed baa wuxuu yidhi waxaa la reebay in lagu tukado meelaha khamrada lagu cabo iyo meelaha lagu qaado canshuurta guryaha canshuurta lagu qaado iyo meelaha khamrada lagu cabo iyo kaniisadaha iyo meelaha fawaaxishta lagu sameeyo iyo macaabidda meelaha ay ummadaha kale wax ku caabudaan oo ilahay keyrkii ku caabudaan meelahaasoo dhan baa la karaahaystay bule man cillada loo karaahaystay ama waxa weye shayaaiin baa joogtoo degan ama waxaa loo karaahaystay waxay keeni kartaa marka dambe inaaba shirkigoodii iyo waxay qasanayeen ku dhacdo intaaba waa suuroobi karaysaa macana alimaamu axmed caleyh raxmatullaahi ayaa fii riwaaya wuxuu ku tegey haddii salaad lagu tukado qubuuraha dhexdooda inayna asaxayn wakadalika haddii lagu tukado meesha lagu qabaysta iyadana ma asaxayso jumhuurtu waxay qabaan salaaddu way asaxaysaa maca alkaraha madhabka axmed baana riwaayadiisaas baa xadiidka daahirkiisa yani waxa weeyaan waafaqsan saasa xoog badan inay salaaddu aynan asaxayn saas man ayb wa can ibni cumar radi allahu canhuma sida kutubta fiqiga shaaficiyada caanka ku ah ayagu qubuurta laguma tukan karo way qabaan inay karaahiyata inaan lagu tukan karayn laakiin cilada waxay ka dhigaan lilnajaasa ah, nijaas ahaan lanna qabriga meydkii iyo dhacaankiisii iyo waxbaa ku baxayoo nijaasa ahaan bay ka dhigaan tacliilka ladda shaaficiya kutubtooda caanka ku ana sax maa ciladu ma aha lilnajaasa ee ciladu waxa weeye waa lisadi dariica shirkiiyo waxaa laga hortagaya dadku inaynan caqiidadu ka fasaadin saas man wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam nahaa wuxuu reebay an yusallaa in la tukado fii sabci mawaaطina meelo toddoba ah. ah goobo toddoba in lagu tukado ayuu nabigu reebay sal lay slm almasbalati fi lmasbalati qashinqubka dhexdiisa in lagu tukadu reebay waalmajzarati meelaha xoolaha lagu gowraco lagu qalo waalmaqbarati iyo qabriga xabaalaha wa qaaricati ariiqi iyo jidka jidka la maro bartamihiisa waalxamaami iyo meesha lagu qabaysto wa macaatini alibili geela sabadiisa meesha geelu fadhiisto iyo xeradiisa wa fowqa dahri bayt illaahi tacaala iyo guriga ilaahay korkiisa guriga ilahy waxaa la wada kacbada kacbada korkeeda rawah waxaa wariyey xadiidka tirmidiyu baa wariyey wa dacafahu wuu daciifiyey waxaa kaloo wariyey xadiidka ibnu maajah bayhaqi iyo طaxaawi fii sharxi macaani اlaahaar sida imaamu tirmidi uu sheegayna xadiidku waa daciif saas man lanna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo zayd ibnu jubayr oy a'immadu isku waafaqsan yihiin dacfigiisa cinda tirmidi sanadkiisa ama cilada dacfigu xadiidku markuu tirmidi ku yaalo waa taas zayd ibnu jubayr baa ku jiro daciif nin la yidhahdo daawuud ibnu xusayn oo mutakalam fiihana ku jira oo culimmada qaarkood ay dhacniyeen walow min rijaali shaykhayn ba ha ibnu maajah markuu warinayo xadiidkana sanadkiisa waxaa ku jira laba nin oo dacfa ah. nin la yidhahdo cabdullahi ibnu saalix iyo cabdullaahi ibnu cumar alcumari labadu waa ducafo wey macnaha sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey alimaamu tirmidi sida uu inoo sheegay xaafidku waxaa kaloo daciifiyey abu xaatim alraazi ibn xajar sheikh اlalbani fi lirwa bal ibn cabdilbar calayh raxmatullah wuxuu leeyahay ajmacuu calaa dacfihi waxay isku waafaqeen culimmadu xadiiskani inuu daciif yaho uusan tabar lahayn xadiiku marka siyaaqiisan waa daciif ma sugna laakiin toddobada arrimoodee ku soo arooray qaar baa sugan oo adilo kale leh maxaa ka mida maalan waxaa ka mida maalan maqbarada iyo xamaamka waa inagii hadda xadiiskeeda soo marinay sooma ayib waxaa ka mida macaainu libil geelu meeshuu fadhiistiya sabadiisa ayada waa kan xadiikii waxaan umal inaan soo marnay xadiidkii fi saxiix muslim ay saxaabadu dhihi jireen nebi allo ma ku tukanaa adhig xeradiisa uu yihi nacam ku tukada geela sabadiisa ma ku tukannaa ha ku tukanin nebigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh ayb inta kale wax xadiisa oo cadaynayo ma jiro inta kale xadiis sugan ma jiro laakiin masbalada oo midda ugu horayso oo qashin qubka meesha qashinka lagu quba ah waxay leeyihiin waxaa loo reebay inta badan dee qashinka nijaasadii baa la socota midda labaad waa meel shayaaiintu deganta cilooyinka marka la fiiriyo waxay leeyihin marka in lagu tukadayo ama waa xaaraam ama waa karaahiyo markay ugu yarta ayb majsaradana iyadana waa meesha xoolaha lagu qalo oo xoolaha lagu gowraco iyadana waxay leeyihiin dhiiggii xoolaha yaalla dhiigga masfuuxee xoolaha ka yimaadana cinda aljumhuur waa nijaaso sidaas daraaddeed meeshu waa nijaasay leeyihin walow aan u malayna masalada inaan ka soo hadalayo khilaaf ku jiro dhiigga macnaha masfuuxa ah ee xoolaha ka imaanaya nijaasadiisu layslama ogola laakiin cinda aljuhuur nijaasay qabaan qolyaha qaba marka inuu nijaaso yahay sax weeyaanoo meesha dhiiggii nijaasadahayd baa ku daatay waa nijaaso laguma tukan karo ila meesha lagu tukanay inay daahirtaa shartaha samayn maqbarada waynu soo marnay qaaricatu ariiqa asaga wax daliiloo diidaya ma jiro allaahuma haddii ayna dadku ku dhibaatoonayaan mooye jidka la maraya dhexdiisa hadday dadku ugu dhibaatoonayaan hadde markaasi waxa wey waa waxaa loo mancinaya marka min baab yani sad ilada dhibkaasa marka lagu hortagay macaainu iibika waan soo sheegnay xamaamkana waan soo marnay fowqa dahri beyt illah kacbada korkeeda ayadana wax daliiloo diidaya ma jiro waana lagu tukan karaa jamaahiiru ahlilcilmi baana saa qaba kacbada korkeeda inta la fuulo in lagu tukan karayo manaa saas na dhib lahayn ayb xadiidku marka siyaaqiisu waa daciif laakiin inta toddobada meelood qaarna adilay leeyihin ama qaarna cilooyin adilale bay leeyihin qaarna adil male saasaanu kal qaadnayba marka loo kala qaaday wa abi marsad alhanawi qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul sal lay slam oo yaquulu leh laa tusalluu ha tukanina ila alqubuuri qubuurta xaggeeda ha u tukanina walaa tajlisuu hana fadhiisanina calayha qubuurta korkeedana ha ku fadhiisanina rawahu waxaa wariyey xadiidka muslim ahlu sidoo kale wariyey ilaa ibnu maajah mooye xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid fara badan wuxuuna tilmaamayaa xadiidkii hore ayuu maqbarada inaan lagu tukan karin kaasi wuxuu tilmaamayay dhexdeeda inaan lagu tukan karin maqbarada dhexdeeda inaan ama hal qabri ha noqdo ama qubuur badan ha noqoto kanna wuxuu tilmaamayaa xataa qubuurtiiba ka baxsanow laakiin uma jeedsan karti xataa adoon dhex joogin dhinaca intaad ka marto inaad dhanka qiblada iska xijiso qubuurtii ood u jeesato kanuna saasuu diidaya iyo talabaadoo in lagu fadhiisto korkeeda shawaahid buu leeyahy xadiidku xadiidu caaisha ibnu cabaas baa ka mid ah qubuurta inaan lagu tukan karin loona tukan karin xaggeeda xadiidka ibn cabdillahi bn cabaas wuxuu leeyahay iyo caaisha labaduba isla warinaya lama nuzila birasuli lahi sal lay wasalam tafiqa yaطraxu khamiisatan lahu calaa wajhihi markii nebiga lagu soo xaadiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa wuxuu bilaabay maro uu haystay in uu wejiga saaro xanuunku waa ka dambatay markaasuu maradi intuu qaado wejiga iska saaray wejigu dadaya faida اktama biha kashafaha can wajhihi markuu ku cabudhmo oo neeftu ku noqotay ila ruux markuu xanuunsanayo taqriiban xumadii ay hayso hadduu maro isku dado xoogaa neeftaa ku noqonaysa markuu cabudho neeftu ku noqoto marka maradii iska faydaya rasuulku salawatu rabbi waslamu calayh ayb faqaala wahuwa kadalika isagoo sidaasa waa xanuunka uu ku geeriyoon doono nabigu sal lay slam isagoo saasa oo marna maradii wejiga saaranaya marna iska faydaya ayaa rasuulku wuxu uhi sal lay waslam lacnat ullaahi cala alyahuudi wanasaara yahuud iyo nasaaro lacnada ilahay ku dhacdo maxaa dhacay sababtu maxay ti ittakhaduu waxay samaysteen qubuura ambiyaaihim nebiyadooda xabaalahoodii bay masaajiddo meelay ku tukadaan ka dhigteen yuxadiru maa sanacuu waxay kuwaasi sameeyeen buu nebigu ummadiisa uga digaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka maxay lacnadda ku muteen calaa shaani qubuurtii ambiyada bay meelay ku tukadaan ka dhigteen ayb haddii qubuurtii ambiyada la laguma tukan karo cid kale qubuurteed ka warran marka lacnad bayba keeniba in ilahi lacnadiisu kugu dhacdo xadiiska saxiixinku ku yaala axaadiidta marka macnaha ku aroortay aad bay u fara badantah axaadiis waxay leedahay xaggeeda yaan loo tukan axaadiis waxay leedahay yaan lagu dhex tukan axaadiis kaleta nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa kii e, dhihi jiray e, gurigiinna guryihiinna salaada qaar uga yeela oo salaada qaar ka mida ah masaajid ku tukada guriga ku tukada hana ka dhigina guryihiinna sidii xabaalo oo kale xabaalaan lagu tukanin gurigii haddaaban sunnaba lagu tukanin misoo xabaaloo kale noqon mahayo taa macnaheedu waxa weeyaan xabaasha laguma tukado xabaasha laguma tukado macnahaasuu faa'idaynaya salaad lala aadana inay asaxdo iska dhaafa lacnad bayba keeni intaana waxaa loo diidan yahay xabaalahan baa la doonayaa in aan lagu fitnoobin waxaaso dhan waxaa laga cararaya xabaalaha in lagu fitnoobo oo dadku ku jira lagu fitnoobo oo la moodo salaada aada xabaalaha ku tukataayey inay ka fadli badan tahay meelaha kale salaadaad ku tukato ku tukanaysa oo la moodo salaadaad xabaalaha ku tukatahay kuwan aad ku dhex tukanaysae qabriga ku jira inaad wax kaga helayso ama inay ka fadli badan tahay salaadihii kale oo marka dambe say kuu sii wadda ay gaadhsiin karayso inaabad ayagii wax weydiisatood barido ficlanna waa ta ku dhacday muslimiinta maanta ku dhacday wey man saas weyaan dariiqooyinka suufiyada ayaa ummadda kharibay yani waxa wey markay xabaalo u horqaadeen oo yidhaahdeen amwaadiya dadka dhintay wax laga raadsado oy qisas beeno waxba ka jirin oo shayaatiin u qurxiyey ummaddii ay hor dhigeen axaadiistii iyo nusuustiina ay ka leexiyeen meeshaa waxaa ka dhashay in dadka dhintay wax la moodo oo xuquuqdii ilaahay lahaan jiray la siiyo oo la baryo oo dhib iyo dheef inay hayaan la moodo oo ay gaadho heer xataa carradooda la soo qaatoo la barakayso heer ay gaadho sida kacbadii oo kale in lagu dawaafo heer ay gaadho markay xaaladdu adag tahay oo la doonayo in ilaahay hawshan aqbaloo aynan soo noqonin la yidhaahda xabaalahan la gelina waan khalwaynayna ah, marka la doonaya hawl halisa dhacdo abaaro iyo colaad iyo markay dhacdo wadaadadaa laleeyahy xabaalaha gala waa khalweynaya meesha calamo la sudhanaya maxaa ilaahay ka yeelaya iyaga waa malcuuniinba iyagoo dhanba lacnad ilahay baa ku dhacaysa subxana wa tacala ummaddii salafka ridwaanullaahi calayhim lagama hayo hal nin oo xabaalaha la aaday salaad la aaday bal culimada islaamku waxay leeyihin sheekh ninka la yihahdo imaam axmed caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay masjid iyo xabaalo isku meel ma geli karaan ficlan waa saas masaajid iyo xabaalo waa inay kala fogaadaan wuxuu leeyahay haddii ay dhacdo in ay kulmaan haddii masjidku horreeyeyna waa in masjidka la daayo oo xabaalaha la saaro meydka meesha ku jira lafihiisa la saaro xabaalaha muslimiinta lagu daro haddii xabaashu horraysayna waa in masjidka la dumiyo laakiin maynan aqoonin ridwaan ullaahi calayhim xabaalo iyo masaajid isku dhex yaalla maynan aqoonin waa macnaha waxa weeye uun khalafku waxay keeneen iyo dad mubtadica oo sunnadii nebiga iyo ariiqiisii ka leexday wy man saas daraaddeed waxaad arkaysaa hadda xabaalaha xabaal aad tagto oon masaajid ku dhex yeelin waaba yar tahay saas man xabaal aad tagto bal tan kari kor tag adiga masaajid kudhex yaalla ma arkan ah. meeshaasaa salaaddu markay tukadad ku tukanaya xagga xabaalihii baa ka jira xagga way ka jiraan horta waa ka jiraan meel walba xabaalihii baa ka jira saas wy man waa dhaqanka ahlubilaca sunadii nabigana khilaafsan salawatu rabbi waslamu caleyh arrintaa marka laga taxadaro weye fitnadii nebigu ka digayey iyo dhibkii uu ka taxadarayeyna waaba dhacay oo wakaasoo xabaalihii baa lagu fitnoobay oo wax la mooday xuquuqdii ilaahay lahaa subxana wa tacala la siiyey sidaas way macna qubuurta marka xaggeedana looma tukan karo lagumana dhex tukan karayo sidaasa xaadiista nebiga salawatu rabbi wasalamu aleyh laga fahmaya masalada labaad ee xadiidku faa'ideeye waxa weeye inaan lagu dul fadhiisan karin xabaalaha ayadana waxaa loo yeelayaa dadka ahlulqubuurka ah baa la ixtiraamaya maxaa yeele ruuxa muslimkaa ah, ixtiraamkii uu lahaa markuu noolaa buu markuu dhinto kadibna leeyahy xabaalaha marka laguma dul fadhiisan karo wa kadalika laguma dul socon karo waxaa ka sugan nebiga sal lay slam xadiid abu hurayra fii saxiixi muslim wuxuu rasuulku yuri sal lay slam lian yajlisa axadukum calaa jamratin fataxriqa iyaabahu midkiin inuu dhuxul dabca ku dul fadhiisto oo maryihiisa ay gubto fatakhlusa ilaa jildihi kadibna ay haragiisa iyo jirhkiisa gaadho ayaa khayrun min an yajlisa calaa qabrin taasaa u dhaanta inuu qabri ku dul fadhiisto inaad dhuxul dabca intaad ku fadhiisato maryahay kaa gubto jidhkaagana gubto ayaa kuu dhaanta inaad xabaal korkeeda ku fadhiisto qubuuraha marka lama ogola in lagu dul fadhiisto bal xadiidkii nebigu sal lay slam waa kii ahaa marka la tago xataa oo ama wax lagu aasayo ama la ziyaaranayo waa in kabaha la siibaa mashruuca ah, sooma xadiikii yani waxa weyaa ninkii sabtiyataynka watay alqi sabtiyataynka waa nabig ku yuri sal lay sl ninkaa kabaha qabo kabaha bixi bu ku yidhi ayb ma waajiba mise waa mustaxab siibiddu waa masale kale wa laakiin inay mashruuc tahay mustaxabta in la bixiyo yaa macnaha waxa weye ay axaadiistu faa'iidaynaysaa kulli dalika waxay kutusaysaa in dadka ahlulqubuurka ah ka muslimiin ahaan ixtiraamkooda ay leeyihin waxaa la diidanya waxa weeye in huluwi iyo xadgudub lagu sameeyo wax laga doontana waa la diidanya in xuquuqdoodii meel lagaga dhaco oo laga dhigto meel lagu socsocdo oo lagu fadhiisto oo lagu dalxiisana waa la diidanya wa khayru lumuuri awsatuha saasaa laraba man in xuquuqdoodana la ilaaliyo aan xadgudubna lagu samayn saas umuurta ziyaaradeeda marka iyada looma jidaynin maqsuudkaasoo maqsuudka loo jideeyey waatuu nebigu sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayagana in loo soo duceeyo ruuxa tegayana uu qalbigiisu kusoo soo jilca ishiisuna ku ilmayso oo aakhara ku xusuusto labadaa maqsad baa loo ziyaarta laakiin in wax loo doontoo lagu soo tukado maya saas man wacan abi marsadin alhanawi qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasul lah sal lay slam yaquulu leh laa tusaluu ha tukanina ila alqubuuri qubuurta xaggeeda ha u tukanina walaa tajlisu calayha korkeedana ha ku fadhiisanina rawahu muslim baa wariyey imaam axmed aleh raxmatullah fi riwaaya ayaa qaba hadduu qabri kaa horeeyo salaadaadu inayna asaxaynin waana sida ka muuqata daahirka nahyiga lianna nahyigu muxuu faa'ideeya annahyu yaqtadii alfasaad cibaade hadduu yahayna bulan buu keena saas man wacan abi saciidin khudri radi allahu canh qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii jaaa uu yimaado axadukum miskiin almasjida masaajidka markuu yimaado falyandur ha fiiriyo muxuu fiirinaya kebihiisa ha fiiriyo fain ra'aa hadduu arko fii naclayhi kebihiisa dhexdooda hadduu ku arko adan wax wasakha ama nijaasa aw qadaran ama qurun falyamsaxhu kabihii ha masaxo oo carada ha ku tirtiro walyusalli hana ku tukado fiihimaa dhexda ha ku tukado ahrajahu waxaa wariyey soo saaray abu daawuud wasaxaxahu waxaa saxiiyey ibnu khusayba wakada waxaa kaloo soo saaray isagana oo warinaya axmed iyo bayhaqi iyo xaakim abu daawuud ina tayaalisi ibnu khusayme ibn xibbaan iyo keyrkood waxaa kaloo saxiixinaya xaakim iyo dahabi nawowi sheekh albani waxaana taxsiiniyey asheekh ibnu baaz calayhim araxma jamiican xadiidka culimada qaarkood baa waxay ku cileeyeen irsaal laakiin cilladaasi laysa bishay xadiidku waa sugan yahy xadiidku wuxuu inoo faaideeyey iideeyey fawaaid badan baynu ka faaidaysanay waa marka koowaade waxaynu ka faaidaysanay in kabaha lagu tukan karo masaladaana cinda alculamaa wax khilaafa kama jiro lanna fii saxiixi lbukhaari bay ku taallaa anas ibn maalik in la weydiiye oo la yidhi rasuulku ma ku tukan jiray kabaha haa buu yidhi axaadiista kuso arortayna axaadiis aad u fara badan bal amar baa ku soo aroor nebigu leh sal ly wasalam kabaha ku tukada ayib marka masalada mashruuciyadeeda lagama hadlin kutubtay ku taala allahuma wadadada soomaaliyeed baa ma aqaana wax u geeyey markay arkeen iyadoo kabihii lagu tukanayo sunnadii la fulinayo unbay xanaaqeen wax ka xanaajiyey ma aqaan wadaadada soomaaliyed baan dhihina qaar ka mida taqriiban minhaajkay akhrin jireen waxaa ku taala kabaha in lagu tukaayo inay sunnatoo mashruucto masaladu minhaajkay ku taallay ma in la fuliyeyba ceeb noqotay marka wadaad soomaaliyeedoo xanaaqsan isaga warkiisa iska daayay laakiin culimada islaamka iskumay khilaafsanaa in lagu tukan karo kabaha saasmanaadaibtuiswaafaqsanymasalada waynu ka faydaysanay waxaa kaloon ka faydaysanay in marka kabaha lala gelayo masaajidka ama lagu tukanayo in layska hubiyo inay ayna nijaaso wadanin haddii marka uu ruuxu nijaaso ku arko inuu dhulka ku tirtirayo carada ku masaxayo ilaa uu zuulo nijaasadii ay zuulto ama ha qoyanaato ama ha qalalaato taasaana daahirinaysa xadiidka inoo soo socdana macnaha wuu faa'iideyn doonaa maxaa nebigu sal lay slam wuxuu yidhi falyamsaxuu waliyusalli fiihima ha ku tukado saas man xadiidku macnahana waa inoo faa'ideeyey waxaa kaloon ka faa'iidaysanay oo laga faa'iidaysanaya ruuxu hadduu salaada galo asagoo ishalmaansan ama nijaasa jidhkiisa ku taallo ishalmaansan yahay ama markaa uu jaahil yahay salaadana saa uu ku galo markuu xusuusto hadduu salaada dhexeeda isagoo ku jiro xusuusto markaasuu nijaasadii iska saaraya hadduu iska saari karay haddayna marada markaa cawradiisa asturaysa ahayn intuu iska bixiyo buu salaadiisa wadanaya xageen ka qaadanayna xadiidka sababtuu ku yimid baan ka qaadanayna xadiidku sabab buu leeyahay oo wuxuu ahaa abu saciid alkhudri wuxuu yidhi baynamaa rasuulu lahi sal lay wasalam yusallii biasxaabihi mar uu nebigu saxaabadiisa tujinayo id khalacan calayhi fawadacahumaa can yasaarihi isagoo salaaddii ku jiro saxaabada tujinaya unbuu intuu kabihii bixiyey salaadda dhexeeda ayuu dhanka biixda iska dhigay fakhalaca annaasu nicaalahum dadkii markay arkeen nebigii oo kabihiisiiba iyaguna kabihii waa bixiya markuu nebigu salaaddii dhamaystay sal lay wasalam ayaa wuxuu yidhi maa xamalakum calaa ilqaa'ikum nicaalakum warkabihiinna inaad iska saartaan maxaa idinku xambaaray markaasaa waxay idhaahdeen ra'aynaaka alqayta naclaka fa faalqaynaa nicaalana adigoo siibay baanu ku aragnay annaguna waa iska siibay ila waxay nebiga ku arkaan waa ku dayin jireen salawatu rabbi waslamu aleyh markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam ina jibriila aataanii jibriil baa iyimid buui faahbaranii ana fiihi ma qadara jibriil baa ii yimid intaan salaada ku jiro ii sheegay kabahayga inay nijaasa ay ku taalo aniga nijaasadii jibriil ii sheegay baan u siibe idinka kabiinni maxay qabeen waa ma qabeen marka inay iska qabaan bay salaadooda ku dhamaystaan sooma saas weya xadiidka marka sababtu ku yimid marka la fiiriyo nebigu sal alay wasalam salaadiisa qaybteedii hore markuu tukanayey kaba nijaasaysan buu xidhnaa sooma dhexda markuu ku jiraa la baraarujiyey oo jibriil baraarujiyey salaada intii hore ee uu ku tukaday isagoo kaba nijaasa qaba ma burta mise ma burin ya ma burin intuu iska bixiyey inbuu intii u laabnay dhammaystira kadalika ruuxu hadduu isagoo nijaasa ku taalloo ishalmaansan uu salaada galo dhexdana ku xusuusto shaygii nijaasadu ku taallay inbuu iska siibaya salaadana waa dhammaystiranaya sidaas wey macnaha waxaana sidaa ku tegey alimaam axmed fii riwaaya waxaana doortay ibnu qudaamat almaqdasi ibnu taymiya iyo ibn lqayim saabinahaasa xadiika laga faadaysanaya sababtaasuna xadiiku ku yimi ida jaaa hadduu yimaado axadukum miskiin almasjida masaajidka u yimaado falyandur ha fiiriyo meesha munaasabadaa jirto kamaha marka lagu tukanayo waa inaynan la imaanin mafsado la imaanin mafsado waa inaynan la imaanino kabaha markay saxaabadu ku tukanaya masaajidka nebiga ay la geli jireen ma goglanayn ducaad bista ah hadduu ruuxu masaajiddan goglan oo kaleeto hadda kabaha lala soo galo oo la fasxo la yidhahdo ha lagu tukado waa sunne macnaheeda waxaa ka dhalanaysa maalmo kadib inaa basan kaba la saari karinba sooma oon laguba sujuudi karinba marka kabaha waa mashruuc in lagu tukado laakiin hadday ka dhalanayso mafsado ka dhalanayso markaasi nebigu sal lay slam kabana waa ku tukaday isagoon kaba qabinna waa tukan jiray labadubana waa bannaan yihiin tii ay mafsada ka dhalanayso marka waa la mancinaya looma mancinayo ma bannaana si ahaantee lakin waxaa loo mancinayaa dararka iyo mafsadada ka dhalanaysa daraaddeed saas man shareecaduna waxa weye shaygu isagoo mubaax oo bannaan ayaa haddana uu xaaraam noqon karaa mafsado ka dhalanaysa daraaddeed isagoo waajibu xaaraam noqon karaa mafsado ka dhalanaysa daraaddeed fii bacdi alxaalaat saas man marka yani waxa weye masale baraarujin mudan an abi hurayrata radi alahu canhu qaala wuxu hi qaala rasul lah sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii waطica uu istaago axadukum midkiin aladaa nijaasada markuu ku istaago bikhufayhi labadiisa khuf markuu kula istaago fatahuuruhumaa shayga daahirinayaaye atturaabu carada wey khufaynka riwaayo kalena naclaynkay leedahay labadaada kabood ama labadaada qof haddaad nijaaso kula istaagto waxa daahirinayao nijaasada ka daahirinaya waa inaad carada marmariso akhrajahu waxaa wariyey xadiidka abu daawuud wa saxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan sidoo kaleeto waxaa xadiidka soo saaray bayhaqi ibnu khusayma sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhahdo moxamed ibnu kaiir asancaani oo daciif ah laakiin xadiidku shawaahid uu leeyahay buu ku kabmayaayo xasan ku noqonaya oo waxaa ka mid a shawaahiddiisa xadiidka abi saciide ka horeeyey aan hadda soo sheegnay sooma falyamsaxhu waliyusalli fiihima xadiikaasaa shawahidiisa ka mida ah oo xadiiku xasan ku noqonay waxaa ka mid a ah xadiiu caaisha cinda abi daawuud iyo bayhaqi labadu ay soo saareen walow bayhaqi inqiaacba ha ku cileeye laakiin waa lagu qabsaday sida saxiix sunan abi daawuudka sheekh albani aleh raxmatullah kaga hadlay isaguna xadiikaasina waa u marhaati kacaya xadiiku marka xasan buu noqonaya saas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan xaakim iyo dahabiga ku waafaqay waxaa taxsiiniyey sheikh islam ibnu taymiya laakiin waxaa daciifiyey abulxasan ibnu qaaan iyo nawowi iyo ibn xajar sanad ahaan marka la fiiriyo xadiidku waa daciif laakiin marka shawaahiddiisa la fiiriyo xasan buu noqonaya waa xoogeysanaya man saas wey xadiidku wuxuu inoo faa kabaha lagu socdaiyo qufka lagu socdaay hadday nijaasa gaadho in la dhaqo oo biyo lagu dhaqaayo inaysan laasim ahayn haddii carada lagu zuuliyo nijaasadiiyo carada lagu tirtiro ama hadduusan ruuxu u qastinba inuu ku tirtiro socodkuu ku socday ay ku tirtiranto daahir bay noqonaya haddaad u qasado ku tirtisana daahir bay ku noqon haddii ay sidooda ku zuulaan si aad ugu socotayna daahir bay noqonaya xadiidka taasaa laga faaidaysanaya jamaaca min ahli baana sidaa ku tegey xadiidka uu kutusayo imaamu axmed fi riwaaya ibnu qudaama iyo ibnu taymiya iyo keyrkood ay doorteen waana taysiirka hareecaday ka mid tahay hareecada fududaynteeda ayay ka mid tahay waxyaalaha inta badan dhulka la baashira shareecadu waxay ka dhigtay dahaaradooda caradaa daahirinaysa maalan dumarkoo kale xijaabkooda waa kuwii nebiga sal lay waslam markuu ku yidhi haweenaydu maradeeda hoos ha u dhigto ilaa ay lugaha qariso dumarku waa kuwii u nimi ummi salama ku yidhi rasuul ilaahayow maradu dhulka markay socoto dhul nijaasaa bay maraysaao nijaasaa gaadhaysa markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam soo caro kaloo daahira kama dambayso taa dambaa daahirinaysa buu nebigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh marka maradaas dheer ee dumarka ta ragga ma ragga maryaha shullada jiidahaya ee mxuu ahaay ama qamiisyaha jiidahaya ama sarwaalada jiidahaya ayaga ruksada ma laha lanna asalba looma idminba inay jiidaan wixii shareecadu idantay baa rukso la siin sooma dumarkaa loo idmay kabahaa la idmay laakiin adiga waxaa lagu yidhi sarwaalka iyo qamiiska iyo kor u qaad yaa jiidku yidhi marka horaba ah, intaad khalad ku jirto haddana khaladkii lagugu sii siin maayo yani muxuu ahaayey yani yani lagugu sii sixi maayo man saas man marka dumarka maradooda faraqa hoose iyo kabaha iyo khufka iyo waxaa daahirinaya dhulkaa daahirinaya saas man xadiisku saasuu kutusay an mucaawiyaa bn xakm radi alahu canhu qala wuxu uhi qala rasul lah lay aslam rasuulku wuxuu yihi ina hadihi salaata salaadani laa yasluxu ma suubana mana haboono fiiha dhexdeeda shay-un shayna dhexdeeda kuma haboono oo min kalaami innaasi dadka hadalkiisa ka mid salaada marka lagu jiro wax dadka hadalkiisa iyo wada hadalkiisa ah kuma haboono kumana bannaano wey inamaa huwa isagu huwadaasi waxay u noqonaysaa huwa ay aladii alladii yaslux inamaa huwa isagu hadalka bannaani atasbiixu waa subxaana allah wاtakbiiru iyo allahu akbar wa qira'at lqur'aani iyo qur-aanka akhrintiisa waxaa wariyey rawaahu waxaa wariyey muslimun waxaa kaloo soo saaray xadiidka abu daawuud iyo nasaai axmed iyo bayhaqi saas man xadiikan sabab buu leeyahy xadiikan sababtiisu waxay ahayd xadii mucaawiyat bni xakam wuxuu yidhi aniga oo rasuulka la tukanaya sal lay wasalam oo aan salaada ku jirno id catasa rajulu min alqowm nin raggii tukanayay ka mid a ah, ayaa hindhisay markuu hidhisay ayaa waxaan ku idhi buui yaramuka allaah yaramuka allah ilan sunnadu ruux markuu hidhiso oo xamdu la ydhahdo yaramukala in la ydhado maaha salaad buu ku jira ma yaqaano waa ku cusbi yaramukala waa faramaani lqawmu biabsaarihim buui yarxamukalla markaa idhi baa laysoo wada fiiriyey bu oo indhaha laygu gubay ah, indhaha laygu soo wada ganay bu markaasaa waxaa idhi buuhi waa sukla ummayaa maa shacnuk ah, war hooyadii waaye ama hooyadin waaye hooyadin gablanta e maxaad u dalleedihin maxaa iga fiirinaysa waaba iska sii hadlahayaa yarxamuka allah baaba roonaydi canaan buuba galayba iyo rag iska dhicin macnaha ayib maa shacnukum buuhi tanduruuna ilaya maxaad u dalleedihin oo iga fiirinaysaan buui fajacaluu yadribuuna biaydiihim calaa afkhaadihim markaase waxay bilaabeen si ay u baraarujiyaan inay gacmahooda ku garaacaan bawdadooda saasa ku dheh yani waxa weyaan baraarujin bal xoogaa inuu baraaruj ila salaaddii bay ku jiraano war aamus ma dhihi karaan sooma ayb falamaa ra'aytu yusammitunanii laakinii sakatu buui markaan fahmay buu yidhi in lay aamusiinahayo baan iska aamusay buui falama sallaa rasul lahi sal lay waslam fabiabii huwa ummii nebigu markuu salaaddii ka baxay hooyaday iyo aabbahay baa la dhaafsadaaye wuxuu yidhi maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliiman minhu weligay ma arag buui mucallim hortii iyo gadaashiitoona xagga tacliimta kaga fiican bu wuxuu yidhi fawallaahi maa naharanii walaa darabanii walaa shatamanii ilaahay baan ku dhaartay imana canaanan nebigu sal lay aslam imana garaacin imana caayin buui laakiin wuxuu igu yidhi buuhi ina haadihi salaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas xadiikaa inoo yaala wuxuu baray inay salaada marka lagu jiro aan layska halhalin oon dadka lala hadlin saasuu nabigu u salawatu rabbi waslamu aleh xadiiku sababtaasu leey marka xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa oo inoo faa'iideynayaa salaadda marka lagu jiro in aan la ogolayn in dadka lala hadlo ibnulmundir iyo ibnu taymiya iyo keyrkood waxay soo gurinayaan in culimmada islaamku isku waafaqsan yihiin ruuxu isagoo salaada ku jira hadduu hadlo hadal uu bini aadam kula khitaabayana uu la hadlo ku hadlo markaana uu kas ugu hadlo ishalmaansanayn cilmigeedana uu leeyahay hadalkuu ku hadlayna ayna salaadda maslaxa ugu jirin salaadiisu inay burayso waa ijmaac markaas bi haadihi alquyuud marka lagu xidho waa inuu caalim yahay caamidna yahay ligayri maslaxati salaadna u hadlo saddexdaa qayd hadduu iyadoo ayna jirin hadlo ijmac wey markaa salaaddiisa inay burayso ayb haddii uu isagoo ishalmaansan hadlo ama isagoo jaahila hadlo oo salaada dhexeedii ku sheekeeyo ama dad kula hadlo inuu salaad ku jiruuna markaa isxusuusnay ama wuxuusan garanayninba hadalku inuu salaada dhibayo burinayaba waaba jaahilba labadaa xaalona salaaddiisii buri mayso labadaa xaalo salaadiisa buri mayso waana sida ay ku tageen yani waxa weyaan jumhuurta ay ku tageen abu xaniifa markaa khilaafay sida sawaabka waxa weyaan salaaddiisu buri mayso hadduu u qasto uuna garanayo laakiin salaadda maslaxadeeda ay tahay ka war xaaladdaa iyada ah jumhuurtu waxay qabaan salaadda waa buraysaa ah, waxay gabaan waa baabureysaa xataa limaslaxati salaad ba ha noqoto saas man oo maxaa laga wadaa limaslaxati salaad bimacnaa waxa weeye maalan ninba duhr buu tujinaya ama casr buu tujinaya imaam buu lahaa imaamkiio wuxuu arkay uu qiraa'adii la jahrahay ma dhihi karaa asalaatu alcasr salaaddu waa casr ma dhihi karaa waa limaslaxati salaad ogow imaam wareeray oo inta la baraarujiyey marna kor u kacay marna hoosu fadhiistay marna sujuuday marna rukuuco garan waayo meel laga jiro ma dhihi karaa asujuud ila waa limaslaxati salaad yani waxa weyaan hadday limaslaxati salaad uu u hadlo ma buraysaa mise ma buraysa cinda aljumhuur waa buraysaa bacd ahlicilmi waxay leein ma buraysa hadday limaslaxati salaad wasawaab inay tahay wasawaab inay burayso waa saas wasawaab inay burayso caamid caalim ah hadduu yahay xata limaslaxati salaad ha ahaatee salaaddiis waa buraysa saas wey macnaha xadiidkii waxay deliishadeen qolyahan odhanaysa ma burayso xadiidkii dulyadayn markuu nebigu salaada ka baxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laba ragcadood uu casarka intuu tukaday salaadii ka baxay isagoo isla markaa salaaddii waa kuu dhammaatay oo uu fadhiistay isagiiyo dulyadayn waa kuwii hadalka isdhaafsaday sooma haddana saxaabadii waa kii yidhi akamaa yaquulu dulyadayn warma dulyadayn gacmo dheer siduu sheegaya miya arrintu ha waa kuwii yidhi salaaddiina qaar baa u laaban sooma ana salaadiiba ku dhex jira oo kale ka dhiganta xadiikaasay u limaslaxati salaad hadday tahay hadalku dhib malahay laakiin waxaa loogu jawaabay nebiguna wuxuu moodahayaa inuusan salaadiisii u dhammaatay soma saxaabada la hadlaysana waa ku qasban yihiin inay nebiga u jawaabaan xataa isagoo iyagoo salaad ku jira hadduu nebigu u yeedho inay jawaabaan waa ku qasbanaya soma marka haddaba nebi baa nala joogo lala khiaabay midda kale axkaamtii inay wax isbedeleen baa dhici kartay intuu waxyigu socday haddase ma dhici karto in axkaamti isbedeshay xadiiskaasi marka daliil uma noqon karayo saas daraadee sawaabku waxa weeye salaad hadal loo qastay cilmina loo leeyahay ama limaslaxati salaad ha noqdo ama ligayri maslaxati salaad ha noqdo salaadda waa burinaya saas way macnaha ayib xadiidku macnahaasu kutusaya kan dambe soo socdana isaguna sidoo kale isla macnahaasu faa'iidinaya fadal sheekh xadiidka waxaa kalon ka faaidaysanay nabiga sal lay wasalam xusna tacliimihi dadka sida waxu bari jiray iyo wanaaggeeda isku mid ma ahayn jaahilka iyo caalimka isku si lama dhaqmi jirin ruux hadduu jaahil yahay wuxuu u baahan yahay rifqi fara badan iyo in loo cudur daaro ayuu u baahan yahay hadduu caalim iyo mucaanid yahay meesheeda wey saas daraaddeed buu nebigu sal lay slam mana canaananin mana caayin mana aflagaadaynin hadalka kuma adkaynin khaladkiisunbuu u sheegay aad buuna ugu bogay saxaabigu radi allahu canhu arda waxaa loo deliishaday xadiiskan sidoo kaleeto fawaaiddiisa ka mid ah ruuxu salaada isagoo ku jira hadduu hindhiso alxamdulilah inuu dhihi karo xaggee laga qaatay waxaa laga qaatay bay leeyihiin mucaawiyat bni xakam yarxamuka ninka markuu ku yidhi nebigu saxaabada muxuu baray ruuxa goormaa yarxamuka la dhihi kara alxamdulilah markuu yidhi ma waxaa laga fahmayaa bay leeyihiin ninka hindhisay inuu alxamdu lilah yidhi sidaas daraaddeedna uu mucaawiya yidhi yarxamuka allah inuu ruuxu isagoo salaad ku jira hadduu hindhiso alxamdulilah dhihi karana waxaa qaba jumhuur ahli lcilmi xanafiyada alimaamu shaafici axmed ibnu xambal abu thawr waa qabaan mushkilo ma leh lanna alxamdu lilah waxay ka mid tahay soo dikrigii un maaha salaada dikrigeedunbuu ka mid yahay khiaab dad lala hadlaya maaha ishkaaliye ma leh wacan zayd bni arqamin radi allahu canhu anahu isagu qaala wuxuu ihi in kunnaa waxaan ahayn buui lanatakalamu kuwa hadla fi salaati salaada dhexeeda kuwa ku hadlaan ahaan jirnay calaa cahdi rasuuli lahi sal lay aslam wakhtigii nebiga yukalimu wuu la hadli jiray axadunaa midkana wuxuu la hadlayaa saaxiibahu saaxiibkii bixaajatii dantiisuu kala hadlaya xataa nazlad ilaa ay soo degtay xaafiduu war xifdiya cala salawaati salaadaha oo dhan wasalaati salaadiina si gooniya u xifdiya alwusطaa ee ugu dhaxaysay wa quumuu istaaga lilaahi alle isu taaga qaanitiina xaalaatihin kuwa aamusan kuwa ilaahay aeecaya oo khushuucsan oo aamusan idinkoo ah fa umirnaa markaasaana la amray buui ayaddaas markay soo degtay bisukuuti aamus salaada dhexeeda wanuhiinaa waxaana nalaga reebay can ilkalaami hadalkii muttafaqun calayhi walafda lafdigana limuslim buu u sugnaaday yani salaadda markii hore waa la wada hadli jiro waa la sheekaysan jiray labada ruuxdooda jooga ayagoo salaadda lagu jiro baa danahooday ka wada hadli jira wabl iska waran iyo see layahay iyo xoolihii ma xaroodeen iyo yani waa la iska sheekaysan jiray salaaddii baana lagu jira aayaddaasi markay soo degtay baa marka aamusley ila ruuxu markuu tukanayo ilaahaybu subxaana wa tacaala wuu la hadlayaa sooma alluu hor yahay oo munaajaad la samaynaya mar haddaad rabbi munaajaad la samaynayso inaad cid kale u jeedsatood hadal u jeedisaay waa khalad soma lilahi lmasalu lacla laakiin bini aadamka markaad sheeko u haysood hortaagantooda wada hadlaysaan ka warran haddaad intaad ka jeedsato mid kale iskala sheekaysato muxuu dareemaya ruuxaas soo dhaqan yaro xun ma dhaqan laga fiicanya soo ma lilaahi almasalu lacla rabbigaabaa subxana wa tacala munaajaad la samaynaysaa marka inaad khalqi u jeedsato maa saas macna ayb cabdulahi bn mascuud radi allahu canhu waxaa laga warinaya inuu yidhi kunaa nusalli maca anabiy sal lay slam wahuwa fi salaat fayaruddu calayna nebigoo salaadda ku jiraan salaami jirnay markaasuu salaanta naga qaadi jiray falama rajacna min cindi najaashi najaashi markaan ka soo noqonnay ardulxabasha way ka wadaane sallamnaa calayhi falam yarudda calayna markaasaanu salaanay iyagoo moodaya in sidii horey tahay layssalaami karo baa nebigoo salaadda ku jiraan salaamna markaasuu salaanta naga qaadi waaya markuu salaada ka baxay kadib wuxuu yihi ina fi salaati la shulan salaada dhexeeda shuql baa ah, ah salaad ruux ku jira waa mashquulsan yahy wlmashquulu laa yushaal saas man yani wax kale ma qaadi karo ruux aduu mashquulsan lama mashuuliyo saas man xadiikaasi waa laisku waafaqsan yahy xadii kaleo macnaha kutusasa aad u fara badan baa jirta waana laisku waafaqsan yahay inuusan hadalku bannaanayn tafaasiishiisa goormuu burinaya goormuusan burinayninna waataan soo sheegnay hadda macna an abi hurayraa radi alahu canhu qala wuxu hi qala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi atasbiixu subxaan allaahidu lirijaali raggay u sugnaatay wtasfiiqu sacbadoo laysku garaacana linisaai dumarkay u sugnaadeen muttafaqun calayhi zaada muslimun muslim wuxuu ku siyaadiyey fi salaati salaada dhexeeda xadiikaasi wuxuu inoo faaideyey haddii ruuxu markuu salaada ku jiro inuu wax baraarujiyo rabo xun ku yimaadaanoo u baahdo inuu baraarujiyo hadalkii haddii loo diiday muxuu samaynaya hadduu rag yahayna waa inuu subxaan allaahi dhaho waa la garan markaa inay wax ku yimaadeen ama uu wax baraarujinayo hadday dumar yihiinna waa inay sacabka isku dhuftaan tabiiqa sacabkao laisku dhuftaan culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laysku dhufanayaa gacanta midigta ah calaacasheeda ama faraheeda iyo gacanta midigta ah bidixdeeda gacanta bidix gacanta bidixda ah dhabarkeeda baysaa isugu dhufanaya laakiin xadiis inoo soo socdaa jira oon sheegi doono oo tilmaamaya in nin ruwaadda ka midaa sifeeyey nin ruwaadda ka midaa sifeeyo inuu yani waxa weye laba farood labada farood ee midigta ah ayuu gacanta bidixdaa korkeeda ku dhuftay saas ahaan macnaha ayib waa nin ruwaadda ka mid a laakiin riwaaya marfuuca maaha axaadiis badan baa macnaha ku soo waxaa ka mid a xadiidka sahl ibni sacdin markuu nebigu sal lay waslam dib dhacayaad garanaysaan qisadii markuu soo heshiisiinayo ree beni camr bni cawf quba markuu aadaye ka soo noqday ee salaadiioo lagu jira uu yimid abubakar uu dadka tujinayo waa kii nebigu u ishaaray abubakar salaadda dadka u dhammaystiro wad abubakar waa kii dib usoo gortay nebigu salaadii galay oo dadka u dhammaystiray markuu salaaddii ka baxay waa kii yidhi maa lii araakum akartum tasfiiq war maxaad markaa meesha nimid aad sacabka isugu garacdeenoo aad macnaa waxa wey sacabka u tunteen man naabahu shayun fii salaatihi falyusabix ruuxii shay ku yimaada salaadiisa dhexdeeda ha tasbiixsado fainahu idaa sabaxa ultufita ilayhi subxaan allah markuu dhaho waa lasoo jaleecaya wainama tasfiiqu lilnisa bu nab ur sal lay sl sacabkoo laysku garaacana dumarkaa iskale bu rasulku salawatu rabbi wasalam aleyh cinda albayhaqi min xadiidi abi hurayra xadiskaa waa laisku waafaqsan yahay xadiis abi hurayra jira isagana oo bayhaqi soo saaray marfuuca oo nebigu uri sal lay slam ida studina cala arajul wa huwa yusallii haddii ninka isaga oo tukanaya idan la weydiisto idan ma soo gallaa gurigood ku tukanaysa faidnuhu tasbiix inuu dadka u idmaayey idankiisu waa inuu subxaan allah dhaho iriddaa la taagay salaad dheerna waad ku jirta sheekh ma soo gallaa baa lagu ha iska aamusnaanina subxaan allah dheh manaa soo gala ayb waida istudina cala almar'ati haweenayda haddii idan la weydiistana wahiya tusalii iyadoo tukanaysa fa idnuha tasfiiq bu nab sal idankeeduna ayada waxa wey inay sacabka garacdo saas man macnaa soo gala way markaas oo idanku saas weya shekh albani caley raxmatullah xadidkaasi wuxuu leeyahay yani isnaaduhu saxiixun cala sharti lbukhaari ayib silsila saxiix axaadiis fara badanoo macnahaasaa jirta marka oo kutusaysa in ruuxa hadday wax ku yimaadaan uu subxaanallaahi dhahayo saas way ninku dumarkuna ay tasbiiq iyo sacabgaraad samaynayaan macna madhabujumhuur baa sidaa qabta tafsiir yar bay xanafiyadu geliyaan oon daliil lahayn oo waxay dhahdeen qasadku hadduu iclaam yahay iyo hadduu yahay bay u kala qaadaan muxuu ahaaye hadduu iclaam yahay iyo hadduu qasadku qasad kale yahay bay u kala qaadaan tafsiilkana wax daliila ma u laha inama tasbiiqu linnisaa marka leeyahay khasaaista dumarku ka mid yahay khasaaista dumarka goonida ku ah bay sacab bintu ka mid fi salaati wa fii hayri salaa sidaas daraaddeed waayahan dambe waxyaalaha la caadaystay oo xafladaha iyo meelaha laysugu tagay iyo markii la farxaba in sida dumarkii sacabka laysku garaacay dhaqan islaam ah rag waaweyn baad arkaysaa oo sacabina warma dumar baati waa khalad hadal loo bogo markuu ku hadlo ruuxa hadlaaya sacab baa lagu dhufanaya waa dhaqan gaalo wey marka kooaad waa dhaqan gaalo marka labaadna waa dabeecad iyo camal dumar wey nebiguna muxuu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh ragga dumarka isku shabahaya lacnad ilahi ku dhacdo waxyaalaha dumarka khaaska u ah raggu inay galaan lama rabo waxyaalaha ragga khaaska u ana dumarku inay galaan looma ogo hawlo la kala leeyahay w man labada jinsi kala leeyahy wacan mutarif bn cabdillahi bni shakhiirin can abiihi qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay rasuulalahi sal lay slam rasuulkaan arkay oo yusallii tukanaya wlxaal fii sadrihi laabtiisa dhexdeedana u ahaaday aziizun guux oo ka aziizi ilmirjal dheriga guuxiisao kale aiizka waxaa la yidhahdaa waa dherigu markuu karkarayo sawdka ka baxa iyo dhawqa ka baxa yani ruuxu markuu ooyayo salaadda dhexdeed ku ooyayo iiiiiiiiiqda saasman sawdkaa fii sadrihi wlxaal fii sadrihi laabtiisa dhexdeeda u ahaaday aziizun guux oo ka aziizi lmirjal dheriga guuxiisaoo kale ah min albukaai oohinta daraaddeed ahrajahu waxaa wariyey alhamsau shantii ila bnu maaja ibn maaja mooye wasaxaxahu waxaana saxiyey ibnu xibaan baa saxiiy xadiidka ayb kadalika waxaa soo saaray xadiidka eh, mxuu ahaay waxaa soo saaray ibnu xibaan bayhaqi iyo baqawi shantiibaa soo saartay buu ina yidhi ibnu maajah mooye waxaynu ka fahnay inay wariyeen abu daawuud tirmidi iyo nasaa-i iyo iyo axmed sooma tirmidi baa wariye marka la yidhaahdo fi lali sa haddii loo ilaaqo sunankiisay noqonaysa xadiikuna sunan abi daawuud kuma yaalo laakiin wuxuu ku soo saaray fii amaailihi fii amaailihi buu ku yaala hamaail tirmidi ayuu kusoo saaray ayb xadiika waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibn xibbaan xaakim dahabi iyo sheekh albani waana xadiis sugan wey macna wuxuuna kutusaya oo laga faa'iidaysanayaa ruuxu markuu salaada ku jiro dad waxaa jira ooyo qalbi jilicsan nebigu sal lay slm waa ooyi jiray qalbigiisan maxaan ujeedaa laabtiisna sana shanqadhaasaa ka bixi jirtay inayna salaadda waxba yeelaynin baa laga qaadanaya salaadda inaysan waxba yeelaynin waxay uga qiyaas qaataan waxaa la yidhaahdo aniinka aniinka maaa la yidhahda yani waxa weyaan eh, taah taahidda ruuxu hadduu taaho ayaduna waa la mid yani waxa wey guuxaas oo kaley la mid culimada qaarkood baa waxay leeyihiin hadduu kelimo laba xaraf wadato wax la fahmi karo oo kale ay ka soo baxdo salaadiisu waa buraysa wa hada tashadud laysa caleyhi daliil wax daliila ma leh ruuxu intuu iscelin karayo sawdka iska celin kara inuu iska celiyo laakiin hadduu iscelin kari waayo yani waxa weyaan hiraagaas iyo taaha iyo sawdkaasi qalbiga waxaan ujeeda laabta ka baxaya iyo markaasi wax mushkila male salaada dhib geysan maayo waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya salaada in lagu khushuuco in ay laga maarmaantahay dhaqankii nebigana ahay salawatu rabbi wasalam aleh abubakr sidiiq radi allahu canhu kadalika khaliifatu rasuli sal lay aslam salaadda markuu isu taago waa oyji waa oyji xataa qira'ada ma wadi jirin radi allahu canhu ardaa waa tii caaisha dhihi jirtay markii uu nebigu yidhi abubakr dadka ha tujiyo waa tii dhihi jirtay rasuul ilaahayow abubakr waa qalbi jilicsanya meeshaadii hadduu istaago isma hanan karo ee ka daayay cumar u dir ah, waxaa nabiga ka sugan sal lay wasalam cubaadat bnu saamid iyo keyrkii xadiiday soo saareen oo rasuulku leeyahy sal lay wasalam waxa ugu horeeye ummadda laga qaadi doono khushuucda salaadda wey masaajid jaamicaad soo gelaysa hal ruuxoo khushuucsan ka heli maysa xadiiska nabigana ka sugna salawatu rabbi waslamu aleh saas man ayib waa dhibaatooyinkaadda jiro an caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana lii waxaa ii ahaa min rasuulilahi sal lay rasuulka xaggiisa waxaa iiga ahaa madkhalaani laba gooroon u soo galo madkhalaanku waa darfu zamaan darfu zamaan madkhal yani waa zamanu dukhuul laba gooroon usoo galo oo nebiga u imaado ayaan lahaan jiray buui fa kuntu waxaan ahaa idaa goortii ataytuhu aan u imaado walxaal huwa isagu yusallii uu tukanayo tanaxnaxa mid xidha <clears throat> lii aniga mid i yidhaahdu ah tanaxnux waxa weyaan inaad tidhahdo yani baraarujin ahaan baraarujin ahaan ruuxa markaad baraarujinayso adoo matala masquul ku jira haddii lagugu soo gargaraaco maxadhi samudha macnaa waxaad ula jeedaa inaad baraarujiso tanaxnuxa kaasa marka salaadda isagoo ku jira haddaan imaado nebigu sal lay waslam saasuu dhihi jiray calashaan inuu dareensiiyo inuu salaad ku jiro rawahu wuxuu wariy waxaa wariye xadiidka annasaa'iy baa wariye wabnu maajah waxaa kaloo wariyey axmed ibnu khusayma waana xadiis daciifa ah, wey ma sugna xadiidkaasi laba ciladood buu leeyahay cilada koobaadi waxa weeye sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahda najiyi alnajiy alxadrami oo daciifa ku jira ta labaadna waxa weye matnigiisa iyo sanadkiisaba idiraab baa ku jira oo idiraabka matniga ku jira waxa weye alfaada qaarkoodna waxaa ku soo arooray duruuda qaarkood sabbaxa ah, fa kuntu idaa ataytu huwa yusallii sabbaxa lafdina waxaa ku arooray tanaxnaxa idiraab wey marka matnigana idiraab baa kaga jira sanadkiisuna waa aciif xadiiku marka waa aciif shekh albani caleh raxmatullah wuxuu kaga hadlay tawaaminaha waxaana daciifiyey bayhaqi imaam nawowi caleh raxmatullah tawaaminaha ayuu sheekhu ku faahfaahiyey xadiiku marka ma sugnaa ixidaasi inayna salaada burinaynin ruux isagoo salaada ku jira hadduu tanaxnux sameeyo inayna salaada burinaynin ayaa waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo axmed iyo keyrkood xadiidkanayna cuskadeen xadiiskuse waa daciif laakiin in ficilkani uu salaada burinayo baa daliil u baahan soma lanna alasla waxa wey sixatu salaad sooma haddaad tidhaahdo shay hebel salaada waa burinayaa daliil baa lagaaga baahan yahay hadduu daliilkii sheegayey inayna salaada dhib u geysanaynin daciif noqdo waxaanu ku dhegaynaa asalkii oo ah sixatu sala wabitaali ixidu salaada waxba yeeli mayso ma jebinayso macna wa ibni cumara radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku idhi libilaalin bilaal waxaan ku idhi kayfa sidee baad ra'ayta aragtay annabiya nebiga sal lay aslam oo yaruddu radinaya calayhim saxaabada korkooda salaanta yani waxa weyaan uga qaaday kayfa sidee baad ra'ayta ku aragtay annabiya nabiga sal lay slam oo yaruddu calayhim salaamta ka qaaday yaruddu celinaya salaamta calayhim korkooda ku celinaya xiina wakhtiga yusallimuuna ay salaamaan calayhi korkiisa walxaal huwa isagu yusalli uu tukanayo markuu tukanayo markay salaamaan sidee buu nebigu salaanta uga qaadi jiray qaala ibnu cumar wuxuu yidhi yaquulu wuxuu samayn jiray haakadaa sidaa wa basata wuu fidiyey kafahu kafkiisuu fidiyey wuxuu dhihi jiray waxaa laga wada manaa wuxuu samayn jiray sidaasuu samayn jiraoo kafkuu fidin jiray saasuu nebigu samayn jiray siduu samayn jiray ibnu cumar baa marka yani waxa way cabirayo markaasuu kafkiisa fidiyey ahraja waxaa wariye xadiidka abu daawuud baa wariye watirmidiyo waxaa kaloo soo saaray isagana bayhaqi abu daawuud aakhirkiisa wuxuu ku qoray oo uu ku daray qaala yaquulu haakada markuu yidhi wabasata jacfar ibnu cawnin kafahu ninka kaskiisa fidiyey wuxuu ka dhigay nin ruwaadda ka midoo la jacfar ibn cawn wa jacala baطnahu asfal wa jacala dahrahu ilaa fowq gacanta batnigeeda caloosheeda waa calaa casha calaa cashana hoos buu mariyey dhabarkeedana kor buu mariyey waa ishaaradii qaabku salaanta u qaadi jira mana mana waxaan u malaynaya sidaasoo kalete saasoo kalesamalana taqriiban gacanta sidaa loo fidiyo ayb xadiidku marka waa saxiix waxaa saxiixiyey tirmidi ibnu jaaruud ibni xibbaan safarini sheekh dhammaantood way saxiixinayaan abu daawuud buu ku soo arooray isagoo ariiq kale leh isagoo cidda la weydiinayo suhayb ah ee bilaal aan ahayn isaguna waa saxiix sida imaam tirmidi uu leeyahay labada xadiidu waa saxiix buu leeyahay ayib xadiidku marka wuxuu ahaa rasuulka ayaa baxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh quba ayuu gaadhay si ugu soo tukado lanna masjidu quba nabigu wuu ziyaaran jiray salawatu rabbi waslamu caleyh awalu masjidin ussisa cala taqwa markuu magaalada madiine markuu yimid intuusan masaajidkiisa dhagax dhigin waxaa ka horeeya masjidu quba buu nabigu dhagax dhigay salawatu rabbi waslam caleyh marka masjidu quba awal masjid waay wuu ziyaaran jiray marka nebigu salawatu rabbi waslam aleh goobaha barakaysana in la ziyaarto ay mashruuca tahay ama sunnada tahay buuna ka mid yahy nebigu marka masaajidkaasuu tegey markuu masaajidka tegey kadib fajaa'athu alansaaru ansaar baa u timid meesha deganaa reerhii meesha deganaa fasallamuu calayhi markaasay salaameen wahuwa yusallii isagoo tukanaya isagoo masaajidkii joogoo tukanaya bay salaameen markaasaa waxaan weydiiyey wuhi cbdullahi bni cumar haddaan ahay bilaal oo markaa nebiga la socday nebigu seebuu salaanta uga qaaday bilaalna muxuu ku jawaabay nebigu sal lay aslam gacantuu fidiyey saas man nebigu sal lay aslam qaala wuxuu hi yaquulu haakada saasuu sameyey xadiidkan muxuu inoo faaideeyey wuxuu inoo faa'iideeyey wuxuu inoo faa ruuxa tukanaya in la salaami karo ruux isagoo salaad ku jira assalaamu calaykum waa la dhihi karaa masaajid salaad ku wada jiro haddaad soo gasho waad salaami ayaguna waa inay salaanta kaa qaadaan hoosey kaaga qaadayan waa inay gacanta ku qaadaan ishaaro farta way soo aroortay madaxuna waa soo arooray in lagu ishaaro salaanta lagu qaado macna xaaladda ayada ilan ma hadli kartide waxaan ku arkay bilmunaasaba uganda niman dhalinyaro ahoo sunnada waa hor si fiican u qaatay baa jooga waagii dambena intuu takfiir galay dowladda la dagaalamay oo quluwi iyo tadaruf iyo dacwadii marka dambe u baaba'day nimanka waxyaalahan ku arkay waxaa ka mida ah masaajidka marka lasoo galo ruuxa soo galo wuxuu leeya xagga marku soo maray assalaamu calaykum kuwii salaadda ku jiri hal mar baa gacanta la wada fidinaya <laughs> waa sunno haddaan la gerin lahaa sinada wardaadkuma waasheen ayib marka waa sunno waa la salaami karaa ruuxa isagoo salaad ku jira asagana salaantii waa qaadaya see buu u qaadayaa sidaas nebigu uu qaadi jiray salawatu rabbi waslamu aleyh buu u qaadaya ishaaradaasuu ku qaadaya man gacantaasuu fidinaya ayuu ku qaaday waxaa kaloo xadiiska laga faa'idaysanaya masjidu qubaa ziyaaradiisu inay mustaxab tahay saas w man wa can abi qataadata radi allahu canhu culimada qaarkood waa karaahaysteen salaanta qaadideeda salaada dhexdeeda gacanta lagu qaadayo oo gacanta la fidinayo maalik iyo shaafici axmed isxaaq waa karahaysteen laakiin mar haddii xadiista nebigu sugan tahay salawatu rabbi waslamu caleyh nin culimo karahaystay ama daliilkaa ka qarsoomay ama fahamkaa laga yaabaa inuu la qalloocday saas daraaddeed yani alxaqu axaqu an yutabac mar walba daliilka la raaci macna wa can abi qataadata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasul sal lay slm rasuulku yusallii mid tukada walxaal huwa isagu xaamilun mid xambaarsan uu yahay umaamata binta zaynaba umaamo gabadhii la dhihi jiray zaynab ay dhashay gabadhiisa zaynab aa dhashay faidaa sajada markuu sujuudo wadacahaa dhulku dhiganayay gabadha yartaa idaa qaama markuu istaagana xamalahaa waa xambaarayay muttafaqun calayhi walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday walxaal huwa nebigu iyo ummu uu tujinayo imaam u yahay annaasa dadka fi filmasjidi masaajidka dhexdiisa marka uu gabadha yartaa marna qaadayo marna dhigayo salaad buu ku jiraa dadkiibuuna tujinaya imaam u yahay cinda abi daauud waxaa ku arooray xadiika min abi qataada wuxuu yidhi baynamaa naxnu fi lmasjid juluusun kharaja calayna rasul lah sal sl annagoo masaajidka fadhina ayaa nebiga nagu soo baxay yaxmilu umaamata binta abilcaas ibn rabiic gabadhii la odhan jiray umaama ee abilcaas u dhalay gabadhiisa zaynabna ay dhashay nabiga gabadhiisa zaynab ee uu nabigu sal lay slam awowga u ahaa isagoo xambaarsan buu nebigu la soo galay masaajidka iyadona marka waa gabadh yar tunku ku sidaa rasulku sal lay slam isagoo gabadhii tunka ku situu nabigu dadkii salaaddii xidhay istaaga salaaddii buu galay ayadoo tunka u saaran gabadhii halka ku hay markuu rukuucayo markuu sujuudayo dhulkuu dhiganaya markuu istaagayana meeshiisuu ku xeshanaya saasuu salaaddii ku dhammaystay nebigu sal lay wasalam xadiidku saxiixaynku ku yaalla lafdiga abu daawuudna isaguna ziyadadaas wata xadiidka waxaa loo keenay oo laga faa'iidaysanaya salaadda dhexdeeda dhaqdhaqaaqu inuusan waxba yeelayn ah, salaada dhexdeed ilan ilmo yaroo marna la dhigahay marna muxuu ahay la qaadanahay meeshan laabta lagu haysto ama tunka lagu haysto waa dhaqdhaqaaq fara badan sooma xadiidkan dambaa la mid an abi hureraa radi alahu canhu qala wuxu hi qala rasul lah sl lay sl rsulku wuxuu yihi uqtuluu dila alaswadayni labada madmadow fi salaati salaada dhexeeda ku dila idinkoo salaada ku jira labada madmadow dila oo maxay yihiin alxayata abeesada waalcaqraba iyo angarlaha ama dibqaloca ahrajahu waxaa wariyey alarbacatu afartii baa soo saaray wasaxaxahu waxaa saxiix yeelay ibnu xibbaan waxaa kaloo soo saaray xadiidka axmed daarimi xaakim iyo bayhaqi waxaana saxiixiyey sidaa waxaa saxiixiyey tirmidi ibnu xibbaan xaakim dahabi baa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey asheekh axmed shaakir iyo sheekh albani calayhim araxmatu jamiican xadiidku marka waa sugan yahay xadiidkan iyo xadiidkii horeba imaamku wuxuu u keenay inuu yidhaahdo salaada dhexdeeda dhaqdhaqaaqu ma jabiyo leanna kii horena wuxuu ku tusayay nebigoo gabadh yar xambaarsan oo marna dhiganayo marna kor u qaadanayo kanina wuxuu leeyahay abeeso adoo salaad ku jira hadday ku soo marto hadaynina dil adoo salaada ku jira hangarala hadduu ku soo marana hadaynina adoo salaada ku jira eryo oo dil oo nin abeeso dilahayo la dagaalamahayo intee lagu soconaya soo dhaqdhaqaaq ile abeesadu way kula dagaalami sooma masaxlale dhaqdhaqaaq iyo taxadar iyo wuxuu u baahan yahay hal nabarna inayna ku dhimannin baa dhici karto u baahdo intuu intaasoo nabar isu dabamariyo sooma haddana maca daalika salaaddii ma buri waxaa ka mid a ah xadiista macnaha kutusaysa caaisha radi allahu canha waxay warinaysaa waxay tidhi kaana rasuulu sal lay slam yusallii walbaabu calayhi muqlaq nabigaa guriga gudihiisa ku tukanayay iriduna waa ku xidhnay faji'tu fastaftaxtu markaasaan kor imid waan gargaraacay iridii in layga furaan damcabay famashaa xaggii iriduu nabigu intuu usoo socday isagoo salaaddii ku jira fafataxa lii iridii buu ii furay bay uma rajaca ilaa musallaahu kadibna meeshuu ku tukanayay buu dib ugu noqday waxay sheegtay marka qibladu inay nebiga ka jirtay iyo waxaan u jeedaa iriddu inay xagga qiblada ka jirtay halkanoo kale adoo taagan baa macnaha wa iriddaasoo kale la garaacaya intuu socday buu iridii ka furay meeshiisiibuuna kusoo noqday salaadiisiibuna wataa nebigu sal l sl xadiika abu ee tirmidi waa soo saaray axmed iyo nasaai waana xadii saxiixa wey man ibn xibaan cabdulxaq iyo keyrkood baa saxiixinay waxaa ku tusaya sidoo kaleo la mid ah xadiidkii abu hurayra cinda shaykhayn bukhaari muslim ay soo saareen nebigoo salaad ku jira waa kii ibliis ama shaytaan uu u soo bambaxay nebiguna sal lay wasalam inuu qabta maagay saxabadu ku rasul adadoo salaadda ku jira aad gacanta fiiqday oo dagaal iyo waxbaabaad gashay see waxu jiraan maxaad maadan samayn jirin cifriit min aljini baa iisoo bambaxayo salaadaydan u waxyalo damcayo waan qabtay buu nebig ur sal lay slam haddaanan xusuusnayn hadalkii nebi sulaymaanna masaajidkan ku xidhi lahaa tiir ka mida tiirarkiisa caruurta reer madiinaan ku ciyaari laha bu neb sal laakiin waxaan xusuustay hadalkii nebi sulaymaan rabbi hablii mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdii markaasaa iska sii daayay bu neb sal l waxaa ka mid a xadiidkii sahl ibni sacad nebigu sal lay waslam markii mimbarka loo sameeyey isagana buhari muslim baa soo saaray mimbarka markii nebiga loo soo sameeyey mimbarka korkiisuu salaad ku tukaday saxaabadii wada fiirsanaysa korkiisa isagoo saara markuu sujuudda u baahda waa soo degayaa saddex tilaabuu soo qaadaya markaasuu dhulka imaanaya waa sujuudaya sujuuddiis markuu dhamaysto ku noqonaya qiraa'adii wuxuu meeshaa ku akrinaya waa ku rukuucaya waa soo degaya haddana waa sujuudaya salaad dhan buu sidaa ku dhameeyey markuu dhameeyena wuxuu yidhi waxaan saa u yeelay lita'tamuu bii walitacallamuu salaatii inaad igu dayataan salaadaydana barataan baansaa u yeelay bu nabg sal xadiista baabkaa kuso arortay marka waa badan tahay qasadkuna waxa weeye fuqahadu in badani waxay qabaan salaada dhexdeeda dhaqdhaqaaqa faraha badani waa jebinaya madhabka shaaficiga kutubtiisa waxaa mashhuur ku ahaa alaau xarakaatin mutawaaliyaat laysa calayha daliil waa mid horta salaatu xarakaad oo mutawaaliyoodoo waxaa la hayaa nebigu sameeyey salaadiina ayna ka jabin waa midda labaadee taxdiidka salaatu xarakaad lagu qaydaayey laysa calayha daliil fuqahada xanaabiladu iyaguna tafsiil bay leeyihin wa hada tafsiil laysa calayhi daliil waxaa nebiga ka sugan waxa weye salawatu rabbi wasalaamu caleyh salaada dhexeeda inuu dhaqdhaqaaq fara badan ku sameeyey mashruucun ay tahay waase goorma haddii loo baahdo haday xaaja timaado oy dani keento xaalad daruura hadday timaado iyado iska baddah haddii ama ilmo khatar gelaya ama naf la badbaadinaya waa meesheeda haddii ruux uu ku hormarayo iska celi baa lagu yiri sooma haddii ruux inuu ku hormaro maayo iska qabo oo haddaad sutro leedahay hadduu diido oo inuu ku jiro isku dayana la dagaalan baa lagu nin dagaal galayo sagaal ku jira salaad ku jira aduu ka war salaadna waa ku jira dagaalna waa ku jira <laughs> yani waxa weeye nusuustu markii la yidhahdo ha la raaco dhaqdhaqaaqa aan wax dani ku jirin maslaxa ku jirin ha laga hadlo laakiin dhaqdhaqaaqa dani keentay salaada dhexeeda waxba yeeli maayo kala diidaya waxa way cabaska iyo iska ciyaarta iyo adiga oon dan lahayn inaad uun marna cimaamadda hagaajisato marna maaragtay aad iska xoqxoqato iska shaqaysato jeebka gacanta geliso mobeelka soo saartood fiirfiiriso kaasi waa cabas cabas maslaxa kuma jiro waa u tegi doonaa khushuuc baa lagu tegi doonaa amaba khushuuc laakiin dhaqdhaqaaq xadidan baa salaada jabinaya taxdiidkaasi daliil ma leh hada bilahi towfiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm